bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaasan iyo toddobaad oo suuratul ancaam ka mid a ah. ilaahay subxaanau watacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeena aayadihii ugu dambeeyey dhowr aayadood oo ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyiisa ka waramaya ayaa ilaahay noogaga soo waramay oo alla wuxuuna soo yidhi subxaanau watacaala ilaahay waa midka dhambalaaya subaxa lafta waa midka dhambalaaya waa midka ka soo bixinaaya xayiga meydka soo bixinaaya meyd soo bixinaaya oo xayi ka soo bixinaaya midkaas oo faariq ah oo mukhrijka hawdha ah ilaahay alla weeye sideedaa marka laydiin iilaya inaad rumaysaan iyadoo adiladaas ay ku quntay ayuu allana soo dhahay haddana alla wuxuuna soo yidhi alla waa midka subaxa dhambala ilaahay subxaanahu watacaala subaxa midka dhambala weeye shaaqin camuud subxi weeye subaxa tiirkiisa waa midka dhambara ilaahi subxaana watacaala habeenka waa midka ka yeela alla subxaana watacaala mid la xasilo oo khalaa'iqdu wixii maalinta ay qabanayeen ay ka xasilayaan oy ka nasanayaan qoraxda iyo dayaxana ilaahay wuxuu ka yeelay xisaab ayuu ka yeelay oo awqaada lagu xisaabaayo kaa lasoo sheegow dheh ilaahay oo markaasi maamulkaas lasoo sheegay oo ilaahay subxaana watacaala uu ka yeelay habeenkii uu ka yeelay mid la xasilaayo dayxii iyo qamarkiina ilaahay subxaana watacaala dayxii iyo waxaweye qoraxda uu ka yeelay xisaab uu ka yeelay iyo wixii ka horeeyaba ilaahay taqdiirtiisa wey dhah ilaahi subxaana watacaala allaha casiiska ah qadaridiisa weeye oo haddana ku cilmila khalqigiisa ayadaynu meeshaan ka gelaynana isla adilooyinkii baa ilaahay subxaana watacaala inooga waramaya alla wuxuu yihi subxaana watacaala wahuwa alle aladii allah weeye jacala lakum idin yeelay annujuuma xidigaha idin yeelay wa huwa allowdha ilaahay subxaanahu watacaala alladii allah weeye jacala lakum jacalada bimacnaa khalaqana way noqotaa oo waa laydin abuuro weeye lakumtuna waxay ku tacaluqaysaa jacalada weeye litahtaduuna waxaa weeye lakumtaas ayaa laga bedelayaa bedelu ijtimaal bedel la marka alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wahuwa alla alladii allah weeye jacala lakum idin yeelay ama idin abuuray annujuuma xidigahow dheh ilaahay litahtaduu inaad ku hanuuntaan ayuu dheh ilaahay ayaa laydinkugu yeela ama laydinkugu abuuray bihaa nujuumtaasow dheh ilaahay fii dulumaati dulumaatilbari bariga mugdiyaashiisa iyo walbaxri badda mugdiyaasheedow dheh ilaahay safarada gaar ahaan markii la soconaayo oo bari lagu soconaayo amase badda lagu soconaayo waxyaabaha lagu hanuunaayo oo khadka socodka lagu toosinaayo waxaa weeye xidigaha weeye admaantii hore arrintu sidaasay eeday haddana waxyaabaha markaasi lagu maro badaha lagu maro waa waxyaabo laga ikhtiraacday xisaabkaas ama waxa weeye khadkaas oo lagu cabiraayo nujuumta lagu cabiraayo marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala litahtaduu bihaa inaad ku hanuuntiinow dha ilaahay ayaa laydinkugu yeelay fii dulumaatilbari bariga mugdiyaashiisa iyo walbaxri badda mugdiyaasheeda waa aayado ilaahay subxaanau watacaala qudradiisa waxdaaniisa lagu aqoonsanaayo qad xaqeeqeha ayuu dhi ilaahay fasalnaa waanu caddaynay alaayaati aayadaha waanu caddaynay addalaalaad calaa qudratina wa waxdaaniyatinaa weeye aayadaha tusaalaynaaya awooddayna iyo waxdaaniyadayna waanu caddaynow dheh ilaahay laakiin cid walba ilaahay uma caddayna alla wuxuu ku khasisay liqoomin qoom ayaan u caddaynowdha ilaahay qoomkaasoo yaclamuuna garanaayo oo tadaburaaya aayadaha ilaahay cid walba looma cadayn dadka tadaburaayo oo fikiraaya oo qudrada ilaahay iyo waxdaaniyada alla ku xasuusanaya dadkaas ayaa loo cadeeyey aayadaha ilaahay haddana alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala wahuwa alla alladii allaha weeye ansha'akum idin amaamuday min nafsin naf xaggeeda idinka amaamuday naftaasoo waaxidatin oo keligeeda haddana ilaahay abuurkeenna meesha uu ka yimiday oo ayaduna cajiibka ah alla nooga warramaya alla wuxuu yihi wahuwa alle alladii allah weeye ansha'akum bimacnaa khalaqakum alla kan idin abuura weeye insha'an waxa weeye meel cadamah oo eber ah ayaa ilaahay subxaana watacaala naga abuuray oo markaasi ilaahay wax uu ka ikhtiraacday oo uu ka sargooyey abuurka khalqigiisa ma jirto weeye markaasaa ilaahay wuxuu ka cabiray insha ayuu ka cabiray min nafsi naf xaggeeda ayaa alla idinka abuuray naftaasoo waaxidatin oo kaliya naftaas waxa weeye nebiyulaahi aadam weeye oo aslulbashar ah asaga ayaa ilaahay dhoobada ka abuuray wixii markaasi awlaaddiisa oo bani aadamkaani isagaa nudfadiisa ayaa laga abuuray sidaas ayaana markaasa bani aadamkii markaasay ayay isisii sii dhalayaan oo ay usii tanaasulayaan xawo oo markaasi waxa weeye zawjadiisa aheed asaga feerkiisa ayaa laga abuuray iyada laftirkeeda fa mustaqarun ow dha ilaahay subxaanau watacaala fa minkum waxaa idinkamid ahow dha ilaahay fa iyo famustaqirun labadaba waa la akriyaa wamustawdacun ayadoo caadi weeye ilaahay wuxuu idhi subxaanau watacaala famustaqirun mustaqirun haddii la yidhaahdo fa minkum waxaa idinkamid ahow dha ilaahay mustaqirun mid sugnaanaya mid sugnaanaya weeye oo waxa weeye ku sugnaanaya sulbiga ku sugnaanaya oo waxa weeye dadku waxa weeye dadna way dhasheen oo arladatan ayay joogaan waxna horay ayay u dhasheenay u tageen waxna mustaqbalka ayay dhalanayaan markaasuu dha ilaahay fa mustaqirun ow dha ilaahay fa minkum waxaa idinka mid ow dha ilaahay mustaqirun mid sugnaaday oo waxa weeye raximka ku sugan ay mustaqirun haddii la akriya ismufaacil weeye macnaha minkum man istaqara fi raximi ayaa laga wadaa waxaa idinka mida ah mid ku sugnaaday ee waxa weeye raximka ku sugnaaday oo markaasi waxaa laga wadaa midka raximka ku sugnaaday waa mid nudfadii oo markaasi zawjkii amase waxaa weeye raggii dakarkii kasoo tagtay ee waxa weeye raximkii haweenka soo gaartay taas ayaa marka waxaa laga cabirayaa istikaara laga cabirayaa markaasuu dha ilaahay fa minkum waxaa idinka mid a ah? mustaqirun mid sugnaaday oo raximka ku sugnaaday oo waxa weeye suldhigii ka soo tegey iyo wa mustawdacun mid la wadeeca dhigay oo waxa weeye weli maaragtay sulbigu ku jiro isagu waxa weeye manidii hawee ragga aan ka soo gudbin ee waxa weeye aanan imaanin raximkii markaasi haweenka aan soo gaarin markaasuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala fa mustaqirun ow dhah ilaahay fa minkum waxaa idinka mid a ah, mustaqirun mid sugnaaday oo raximka ku sugnaaday oo raximka soo gaaray iyo wamustawdacun mid la wadeeco dhigay oo weli maaragtay sulbiga aabbihiisa ku jira waa markii aanu akrinno qaabka aanu hoos dhigno weeye haddii waxaa weeye fa mustaqarun la yidhaahdo qiradan xabsadane waxay noqonaysaa waxaad soo qadaraysaa falakum maxaa idiin sugnaaday mustaqarun ay makaanu istiqraarin weeye makaanu sugnaasho ayaa idiin sugnaatay oo waxa weeye aad ku sugnaanaysaan ayaa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala iyo wamustawdacunow dha ilaahay makaan wadeeca dhigid ayaa idin sugnaatay taas ayadana saasay noqonaysaa weeye haddii qaafka la kordhiga weeye fa mustaqarun ayuu dha ilaahay subxaanau watacaala waxaa idin sugnaadow dha ilaahay makaanu istiqraar iyo wamustawdacun makaanu wadeeca dhigisow dha ilaahay ey makaanu qaraarin lakum weeye makaan aad ku sugnaanaysaan iyo makaan laydin wadeeca dhigaayo waxay marka culummadu ku fasireen waxaa weeye mustaqarka markii la yidhaha makaan laga dhigo waxaa la yidhi waa adduunyada tan intii la joogo arlada tan la joogo mustawdacuna waxaa weeyaa la yidhi waa qabriga ayaa la yidhi macnooyin fara badanna waa ay ku jiraan marka fa mustaqarun sidaas waa la yidhaahdaa waxaa idin sugnaaday makaanu sugnaasho ayuu dhahay ilaahi subxaanau wa tacaala oo aad ku sugnaanaysaan weye waxaa kaloo la yidhaahdaa fa mustaqarun waxaa kaloo la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaha fa mustaqarun ayaa idin sugnaaday makaanu sugnaasho ayaa idin sugnaatay markii la yidhaahdo waxaa ayada laftirkeeda la dhihi karaa qabriga ayaa la dhihi karaa wa mustawdacun makaanu wadeeca dhigisne waxaa la dhihi karaa markaas ayaa la raximka ayaa la dhihi karaa laakiin sidaan hadda maaragtay horo ayaa haddii qaabka la kordhigo ayaa macnaha loogu badan yahay fa mustaqarun ow dha ilaahay waxaa idiin sugnaaday makaanu sugnaasho ayuu dha ilaahay iyo wa mustawdacun makaanu wadeeca dhigisow dha ilaahay marka hadda insaanku intaas marxaladahaas ayuu marayaa qad xaqeeqeha ayuu dha ilaahay fasalna alaayaati aayadaha waanu cadayna dha haddana ilaahay liqoomin qoom ayaanu caddaynay qoonkaasoo yafqahuuna oo garanaayow dheh ilaahay waxyaabaha loo sheegaayo dad oo ka saaya ayaan u cadayno ilaahay cid walba aayadaha ilaahay inaan loo cadaynin ayaad garanaysaa weye dadka asraarta iyo daqaa'iqda waxyaabaha qarqarsoon fahmaaya ayaan u cadaynow ilaahay aayaddan hadda yafqahuunaa laga cabiray aayadda horena yaclamuunaa laga cabiray waxaa la ishaarayaa haa layidhi yafqahuunadan insaanka qaybihiisaa layidhi eerarta uu maraayo iyo waxyaabaha uu markaasi kulminaayo waa amar khafiyahaa layidhi oo qarsoon waxay u baahan taha markaasaa layidhi caqli bay u baahan taha layidhi laakiin nujuumta ayaga amuurtooda waa iska muuqataa oo cid walba arkaysa markaasaa yaclamuuna laga cabiraa layidhi labada tacbiir saasay kala duwan yihiin wa huwa allow dha haddana ilaahay subxaanau watacaala aladii allah weeye anzala dejiyey min asamaai samada xaggeeda maaan madar ka soo dejiyey weli waxaa sii socota adilooyinkii ilaahay uu nagu tusaalaynayey qudradiisa ee wahdaanadiisa wa huwa ilaahay alladii allah weeye anzala dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda maaan madar ka soo dejiyey fa waanu soo bixinow dha ilaahay iltifaat ayaa ku suganoo waxaa laga milicsanayaa qaybiyadii asaa takallud loo milicsanayaa fa waanu soo bixinow dha ilaahay bii bisaabilmaa'i maaa sababkiisa nabaata kulli shayin shay la arka kulligiis nabaadkiisa shay kasta oo soo dhasha nabaadkiisa ayaanu ku soo bixinay ayuu dhaha ilaahay subxaanau watacaala madarkaas faakhrajnaa waanu soo bixinow dhahdina ilaahay subxaanau watacaala minhu min annabaati nabaatka waxaanu ka soo bixinay khaliran waxaa weeye sifatun limawsuufin maxduufin weeye faakhrajnaa waanu soo bixinow dhaha alla subxaanau watacaala minhu nabaatka waxaanu kasoo soo bixinay khaliran ay shay-an shay ayaanu kasoo bixinay khaliran oo cagaaran ayaanu ka soo bixinay maxaa yeele haddii waxaa weeye nabaadka uu soo dhasho cagaar ayuu kusii sii soconayaa shay walba markii ilaahay nabaadkiisa uu ku soo bixiyo ma dhasha shaygu waxaa weeye waa cagaaranayaa nukriju waanu soo bixinaynaa ayuu dha haddana ilaahay minhu min alkhaliri cagaarki xabban xabad ayaanu kasoo bixinaynaa xabbigaasoo mutaraakiban oo iskorsan ayaanu ka soo bixinaynaa misaal hadda haddii aanu kasoo qaadno gelayda iyo misigada haddaanu ka soo qaadno markii waxaa weeye cagaar ahaan ayay usoo baxayaa balki isagoo cagaaran u soo baxayaa muddo markii uu joogo waxau bixinayaa sabuulo ayuu bixinayaa sabuulihii markaasi sabuulo isku risaysan ayay noqonayaan markaasuu dhahay alla nukriju waanu soo bixinaynaa minhu min alkhadira cagaarkiiow dha ilaahay dooga iska ahay xabban xabad ayaanu kasoo bixinaynaa xabbigaasoo mutaraakiban oo iskorsan ayuu dha ilaahay sida sanaabilulximbati weeye iyo wixii lamida weeye wa min annakliyow dhah ilaahay subxaanau watacaala timirta xaggeedow dhah ilaahay min dalcihaa ayuu dha ilaahay dhalideeda qinwaanun laamayaal ayaa ahow dha ilaahay marka hadda qinwaanuntan ayaa waxay tahay mubtadihi oo mu'akhara weeye min annaklidaana waxay noqonaysaa khabarki oo waxaa weeye muqadamo weeye min dalcihaana waa laga bedelayaa marka naxwo ahaan markii loo wado waxaa weeye wa qinwaanun laamanyaalo ayuu dhah ilaahay laamankaana waxa weeye caraajiinta laamanka yar yarkaa weeye ayaa min annakli timirta xaggeeda ahowdha ilaahay ka bedel markaasi min dalcihaa dhalideeda ah dalciga waxaa laga wadaa awalu maa yakruju minhaa waxa kow ka soo baxaya timirta oo laabanka yararka ahoo ka soo baxaayo oo kabacdina itimaaraynaayo ayaa loola jeedaa cinwaantaasoo daaniyatin oo isu dhowowdha ilaahay cinwaantaasaad ka sifayhaysaa daaniyatun isu dhowo qariibun bacduhaa min bacdin basheed barka kale uu dhowo wajanaatin ow dheh ilaahay xaggaasay ku cadfan tahay weeye oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna soo dhahay fa akhrajnaa bihi nabaata kulli shayin ayaanu ku soo bixinay madarka ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala haddana ilaahay wuxuu ihi subxaanahu watacaala wa akhrajnaa waxaanu ku soo bixinay suuqadir bihi nabaadki jannaatin beerayaalo ayaanu ku soo bixinay basaatiin weeye beeraha geedaha ayaa la yidhaah oo min acnaabin cinab ah wazaytuuna zaytuun ah warumaana rumaan ah beerayaalkaas ayaa haddana geedaha ku yaala ayaa roobkii lagu soo bixiyey intifaac markaasi madarka uu leeyah oo fara badan baa ilahay nooga warramaya wa jannaatin beerayaalo ayaanu kusoo soo bixinowdha ilaahay oo min acnaabin cinab ah wa zaytuuna zaytuun ah wa rumaana mushtabihan xaal ow yaa kii ou ishabaho wakayra mutashaabihin mid ishabaha kayrkiis xaal uu yowdha ilaahay waxaa weeye rumaanka iyo zaytuunka ayaa isshabaha waxay iska shabahaan xagga caleemanka iyo xagga muuqaalka iyo xagga jooga waxyaabahaasa iska shabahaan wakayra mutashaabihiina waxaa laga wadaa xagga simaarta ayay ku kala duwan yihiin dacmiga iska leedaha ayay ku kala duwan yihiin waa shay cajiiba markaas geedihii isu eg ayaa haddana waxaa weeye simaar kala duwanay dhalaayaan unduruu fiiriyow dha ilaahay waa dadka lala khidaabayo mukhallafiinta adinkoo ku cibro qaadanaysiin weye maxaa yeele koonkan ilaahay waxa uu soo dhigay dhammaantood waa cibro weye waxaa la rabaa in la fikiro ilaahay masnuucaadkiisa si loo ogaado ilaahay midka qaadirka ah oo wax walba doona wixii ou doono doona inuu yahay ilaahay subxaana wa tacaala oo markaasi cibaadada uu alla la keliyoobay shariigna ilaahay uu ka nasahan yahay unduruu fiiriyow dha ilaahay ilaah samarihi timaarkiisa fiiriyo adinkoo ku cibro qaadinaysin ilaa waktigii asmar uu simaaraynaayo oo kow marka uu simaarta bilaabaya sida uu yahay iyo wayancihi wa ilaa yanci bislaadkiisa fiirshow dha ilaahay marka waxa weeye bislaad uu soo gaaro sida ugu noqonayo ina fii dalikum kiinaas lasoo sheego ilaahay aayadahaas la aayaatin aayada ayaa ku sugan dalaalaad ayaa ku suganoo qudrada ilaahay tusaalaynaayo baxsiga iyo qaybkiisaba alla inuu qaadir ku yahay liqoomin qoomna ugu suganowdha ilaahay qoomkaasoo yu'minu rumaynaayo aayadaha ilaahay markii la sheego alla dad gaara ayuu ku khasisaaya cid walba inaysan ku intifaacin waxna aysan ku gaaraynin ayaa ilaahayna tusaalaynaya liqoomin qooma ugu sugan ow dhileey qoomkaasoo yu'minu rumaynayo waa adigiyo loogu khasisahay cigaa ku intifaacaya way rumaynayaan laakiin kufaarta iyo munaafiqiintu waxba ku dheefi maayan aayadaha ilaahay marka hadda aayadahaas iyo adiladaas markii la cadeeyey ilaahay wuxuu ka warramayaa mushrikiinta meesha ay taagan yihiin ayaa ilaahay nooga warramaya waxba inaysan ayagu ku intifaacaynin wajacluu way yeeleenow dheh ilaahay shurakaa aljinni jinnigii shuraerkadiisay yeeleenow dheh ilaahay wajacaluu way yeeleen lilaahi alla waxay u yeeleen shurakaa aljinni jinnigii shurakadiisii u yeeleen waxaa weeye jinniga shurakadiisii ayay alla subxaanahu watacaala shariik uga dhigeen waxaana laga wadaa way addeeceenoo shayaadiinta jinniga waxay ku adeeceen addeeceen cibaadatlawtaan iyo wixii macaasi oo dhan markaasay waxay ka dhigan tahay ayagoo ilaahay garab dhigay subxaanahu watacaala maxaa yeelay cibaado ilaahay baa iskale wajacaluu way u yeeleeno dha ilaahay lilaahi alle shurakaa aljini jinigii shurakadiisay u yeeleen wakhalaqahum wowdaa ina la xaaleeya qad xarfu taxdiidan la soo qadaraya wal qad xaqeeqee khalaqahum ilaahay uu abuuray kuwaas ilaahay shariiga uga dhigaya marka makhluuq ilaahay isagu uu abuuray see shariig uu noqonaya wakhalaquu way u dilaaciyono way u abuureen lahu lilaahi allow dha ilaahay baniina wiilal iyo wa banaatin gabdho bikayri cilmin cilmi la-aantiisa ayagoo ku sugan wakhalaquu ilaahay wuxuu yidhi wal xaal ayay maaragtay ilaahay shariik uga yeeleen shayaadiinaljinigii oy markaasi waxa weeye alla shuraka ugaga dhigeen wal xaal qad xaqeeqee khalaqahum kuwaas alla uu abuuray haddana alla wuxuu yidhi wakhalaquu way dilaaciyeen weeye ikhtalaquu way abuureen weeye ama way u sameeyeen lahu lilaahi alle baniina wiilal ayay u sameeyeen iyo wa banaatin gabdho bikayri cilmin cilmi la'aantiisa ayagoo ku sugan maxaa yeele waxay yidhaahdeen saddexda qolo oo waxaa weeye yahuud iyo nasaaro iyo mushrikulcarab yahuudi waxay yidhahdeen cusayr ibnullaahi cusayr waa wiil ilaahay nasaarana waxay yidhahdeen masiix ibnullaahi nabi ciise waa ilaahay wiilkiisa niman markaasi ka mid ahay mushrikulcarabna waxay yidhaahdeen almalaa'ikatu banaatullah labadaas qolo ayaa ilaahay subxaanau watacaala uu ka warramayaa subxaanahu ayuu dha yidhi alla nasahnaaye tanziihana lahu alla utugnaatay watacaala alla waa ka kor ahaaday camaa kii yasifuuna ay sifaynayaan qolooyinkaas mushrikiinta oo ilaahay welad inuu iska leeyahay alla subxaanahu wa waa ka nasahan yahay ilaahay subxaanahu watacaala tacaala waa ka nasahan yahay marka ilaahay inuu welad ka nasahan yahay haddana ilaahay adilo kale ayuu ilaahay usoo oogayaa badiicu samaawaati lamiir oo mubtadaa usoo qadir meeshaane huwa allowdha ilaahay badiicu samaawaati samaawaadka allaha bilaaday weeye iyo walardi arlada badiicudu macnaheedu waxaa weeye mubdicuhumaa min gayri misaalin sabaq ilaahay subxaanau watacaala samaawaadkan iyo arladatan ayuu ilaahay abuuray asagoo wax uu ka sargoynaayo oo ka qiyaasanayo aysan jirin meel cadama ayaa ilaahay ka eysiiyey maxaa yeele sancada sida qaali sancada wax walba waxaa weeye sida qaalibkaa waxaa weye waa la yska sargooyaa badiicu samaawaati ow ilaahay samaawaatka alla kan bilaabay weeye iyo walarli arladow dha ilaahay annee kayfa sideebaa haddaba yakuunu lahu alla ugu ahaanaya waladun walad see ugu ahaanaya alla waxaa weeye sifadaas iska leh see welad ugu ahaanaya walam takun xaal aysan u ahaanin lahu lilaahi alla saaxibatun zawja aysan u ahaanin ilaa hadda welad markii la raadinaayo zawjo ayuu doonayaa ilaahay wax ku jinsiyana ma jiraan weeye ama kayfa sideebuu yakuunu lahu alla ugu ahaanaya hawdha ilaahi subxaana watacaala waladun walad see ugu ahaanaya walam takun xaal aysan u ahaanin lahu lilaahi alle saaxibatun zawja aysan u ahaanin waa maya weeye wa khalaqa alla waa abuuro wdha ilaahay kula shayin shay la arka kulligiisa oo sha'nigiisa uu yahay in la abuuro wa khalaqa alla waa abuuray kula shayin shay la arka kulligiisa wa huwa allowdha ilaahay bikulli shayin shay la arka kulligiisa caliimun alle ku cilmila weye allana subxaanau watacaala wax kasta caalim buu ku yahay shay markii la yidhahdo markaas wax yar iyo wax badan ilaahay caalim ayuu ku yahay cilmi oo tafsiiliya wey daalikum kiinaas lasoo sheegow dha ilaahay mubtado weeye allahuna khabar weye khabar koobaad weye rabbukumna khabaru taaniyay noqonaysaa laa ilaaha ilaa huwana khabaru taalisay noqonaysaa khaaliqu kuli shayin khabaru raabicay noqonaysaa facbuduuhuna markaas waa mufaraqa la yidhi markaas waa mufarax waxaa laga farxaaya farxa farxanaya wixii markaasi la soo sheegay oo awsaaftaana wey markaasuu dhahay alla subxaana watacaala daalikum kiinaas lasoo sheegow dha ilaahay oo sifaatkaa iska leh allaahu alla weeye rabbukum rabbigiina weeye laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alla xaq lagu caabuda koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye koonkan wax lagu caabudaayo oo ilaahay ahayn ma jiraan oo xaq lagu caabudaayo hadda wax la caabudo way jiraan oo hadda mushrikiintan waa kuwa asnaamtaas caabudayo wax kasta oo baatila ah ayaa la caabudo haya laakiin alla xaq lagu caabudon ilaahay ahayn koonkaan ma jiro haddana ilaahay wuxuu yihi khaaliqu kulli shayin shay la arka kulligiis alla kan abuura wey shay kasta ilaahay isaga abuura facbuduuha allahaas caabudow ilaahay allahaas waxida maxaa yeele allaha sifadaa iska leh ayaa alla la caabudi kara ah cibaadana mutaysay wixii kayrkiisa ah cibaadama aysan mutaysanin wahuwa allow dha ilaahay subxaanau watacaala calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa wakiilun allihii wakiilka ah weeye haddana ilaahay ashyaadaas uu abuuray wax kasta ilaahay isaga ayaa xifdinaya oo ilaalinaya weeye wax markaasi dayacmaaya ma jiraan laa tudrikul absaaru aragyaalku allama haleelaanow dhah ilaahi subxaanau watacaala wahuwa alla sayudrikul absaara aragyaalka kii haleelaayo weeye wahuwa allow dha ilaahay alla diiqu allihii turid badan weeye alkhabiiru allii caalim ku ah wayow dha ilaahay addoomankiisa haddana adilada tan kale alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala laa tudriku labsaaru aragyaalku allama haleelaan macnaha waxaa laga wadaa laa taraahu weeye ilaahay absaartu ma arkaan weeye laakiin waxay maaragtay ru'yada tan oo hadda ilaahay laga anfinaayo waxaa weeye adduunyada tan ilaahay in lagu arko ayaan markaasaan suurtagelaynin waxaase jirta qiyaamo in markaasi mu'miniintu alla ay ku arkaayaan sida ilaahay uu yidhi subxaanau wa tacaala wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbihaa naadir ayuu dha ilaahay maalintaas qiyaamo ayuu dhah ilaahay subxaanau wa tacaala wujuuhun wijiyaala yowmaidin maalintaas naadiratun tii fiirinaysa weye naadiratun tii fiirinaysa weye naadiratun aan dha waa tii iftiinaysa dha ilaahay ilaa rabbihaa naadira rabbigeeda ay fiirinaysa marka aayaddaas ayaa daliil waxay u tahay maalinta qiyaame ilaahay ru'yo in lagu arkaayo iyo xadiisu shaykhayn oo uu dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inakum satarawna rabbakum rabbigiina ayaad arki doontiin kamaa tarawna alqamara laylata albadri saad u arkaysaan dayax oo afariyo tobanaada weye waa marka dayax ugu afsiin badan yahay weye laa tulaamuuna fii ru'yatiina maaahad aragtidiisana isku cariirimaysaan culamada qaar waxay yidhahdeen waxaa laga wadaa ilaahay subxaana wa laa tuxiidu bihi weeye ilaahay subxaanau watacaala wax cilmiya oo lagu koobaayo ma jiraan weeye marka hadda waxaa weeye ilaahay subxaanau watacaala ru'yada qiyaamo way usugnaatay laakiin hadda taas iyada labaskeeda ilaahay lagu inxisaari maayo lagu soo koobi maayo wa huwa allowdha ilaahay alla diifu allihii turid badan weeye oo owliyadiisa uturaaya oo u naxariisanaya alkhabiiru allihii caalimku ah weeye oo wax kastay ku sugan yihin ilaahay caalim ayuu ku yahay kufriga xataa waxaa laga cabiraa cilmi waa laga cabiraa dad xaqeeqeh ayuu dha ilaahay jaa'akum waxaa idin yimiday basaa'iru xujayaalo oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaaday xujooyin ilaahay xaggiisa idinka yimid ayaa idin yimiday faman absara ruuxii arkowdha ilaahay xujaytaas oo rumeeya falinafsii naftiisa ayuu arkayoo naftiisa ayaa helaysa rooyada waxa weeye aw aayaadka ilaahay arko uu rumeeyey waman camiya ruuxii ka indhabeela oo lumow dha ilaahay alayha nafta korkeeda ay ahaato dheh indhabeeridaas fawabaalu idlaalihi calayhi weeye wamaa ana anigu ma ihi qahow dheh ilaahay calaykum korkiina bixafiidin mid xifdinaayna ma ihi oo waxa weeye acmaashiina anigu ma ilaalinaayo nadiir baan ah wakadaalika sidaasoo kalow dha ilaahay sida loo caddeeyey aayadahaas nusarifu laayaati aayadaha waanu caddaynaynaa si maaragtay ay u cibro qaataan iyo waliyaquuluu inay yidhaahdaan kuwa kufaartu caaqabatulamarka darasta waad akhrisata maxamedow darasta weye waad akrisatay oo dadkii kutubtii dadka horo ayaad kasoo soo akrisatood ka soo naqlisay waxyiga kan oy ku been abuurtaan amase daarasta la yidhaahdo waad la akrisatay ahlu kitaabku inay yidhaahdaan iyo weli welinubayinahu inaanu caddaynow dha ilaahay liqoomin qoon aan u caddaynow dha ilaahay qoonkaasoo yaclamuuna garanaayo dha ilaahay inaanu qoon garanayan aan u caddayno qolooyinka kufaartaane ay sidaas yidhaahdaan itabic raacawdha ilaahay maakii uxiya la waxyooday ilayka adiga lagu waxyooday min rabbika xagga rabbigaa laga waxyooday oo qur-aankaasa weye itabic raac maakii uuxiya la waxyooday ilayka adiga min rabbika xagga rabbigaa laga waxyooday qur-aankaas laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alla xaq lagu caabudo koonka ma ahan ilaa huwa alla mooye wa axrid ka jeesowdha ilaahay can ilmushrikiina mushrikiinta ka jeeso oo mushrikiinta waxyaabaha ay ku hadlaayaan iyo hadallada ay ku leeyihiin waxba dhig ha u dhigin owdha ilaahay rasuulkeennu waa ka jeesanayaaye oo waa macsuume annaga ayaa naloo digayaa inaanu wararkooda iyo dacaayadooda iyo qur-aanka ay dacninayaan iyo islaamka inaan dhig u dhigno markaasuu ilaahay wuxuu yihi waa axil ka jeeso can ilmushrikiina mushrikiinta ka jeeso marka casharkeenni intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo lixaad oo suuratu lancaam ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeena ayuu u dambeeyey markii adilooyin fara badan ilaahay subxaanahu watacaala uu ku oogay mushrikiinta waa ilaahay subxaanahu watacaala aayadahaas sidaan u cadaynay oo adilooyinka oo laga soo waramay waana caddaynaynaa hawda ilaahay aayadaha si looga cibro qaato iyo si ay u yidhaahdaan qudooyinka kufaarta caaqibatu amriga nabiga calayhi salaam ay ku dhahaan waxaad ka akrisatay maxamedow dadkii hore oo tegay kutubtooda ayaad ka akrisatay amase ayaga ayaad wax la akrisatay yidhaahdaan daakarta daarasta markii la akriyo iyo inaanu cadaynowna ilaahay dadka garanaya oo tadabburaya inaanu u caddayno meeshaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga sheegayaa waxaa alla leeyahay subxaanau watacaala rasuulkiisa uu leeyahay ittabic raac saydka muxamedka ahow maakii uuxiya la waxyooday ilayka adiga nagu waxyooday min rabbika xagga rabbigaa lagaga soo waxyooday qur-aankaas laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alla xaq lagu caabudana koonka ma ahan ilaa huwa alla mooye waa arrin ka jeesa ayuu dha ilaahay saydka maxamedka ahow calalmushrikiina kuwa mushrikiinta ka jeestow dha ilaahay marka haddii adilo walba la keenay inaysan waxba ku dheefaynin markii ilaahay uu soo sheegay oo alla subxaana wa tacaala qabaa'ixdooda uu ka soo waramay iyo takdiibka rasuulka calayhi salaatusalaam ay beeninayaan rasuulka calayhi salaatusalaam ayaa tasliye uu siinayaa alle oo wuxuu leeyahay mar hadday saas yihiin adigu iska daa'im ayaa leeyah rasuulka calayhi salaatusalaam kitaabkaas ilaahay lagugu soo dejiye weye kufrigooda ha u aada yeelin hadalkooda dhig how dhigno ha milicsanin baa leeyy ee taana ku sugnow adigu maxaa yeele hadii wax lagaa waaye eh, maaragtay haddii aad eh, wax lagaa qaadan waayo oo cidna markaasi waxaa weeye ay wax kaa qaadan weyso mawqifka markaasi aada istaagayso aa ah, ilaahay kuu sheegaya qof kastoo muumin ah hataa lala khidaabaya oo haddii waxa weeye dadku wax kastoo la tusaaleeyaba ay wax ku qaadan waayaan waxa weeye adigu in arrintaas ay niyajab kugu rida ma ahan waxaa la rabaa inaad adigu aada iska daa daa'imtid daacadaada iyo ilaahay kitaabkiisa aad daa'imtid maxaa yeele haddaad sidaas noqoto waxba cidina ku soo gaarsiin mayso mar haddii aad dadaashay wixii aad ku dadaashana cid kaa qaadato aad weysid cidka raacowna ilaahay saydka maxamedka ahow malakii wuxiu la waxyooday ilayka adiga lagu waxyooda min rabbika xagga rabbigaa lagaga soo waxyooda oo qur-aankaas aayadahana hadda waa intaa nabiga alayhi salaatusalaam aan jihaadka la farin oo suuradan waa suurad makiya marka haddii nabiga alayhi salaatusalaam wax laga qaada waayey aduu waxa weeye arrintaada daa'ima inay isku soo koob arrinta laa ilaaha ilaahowna ilaahay laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alla xaq lagu caabuda koonka ma ahan ilaa huwa alla mooye alla xaq lagu caabudaya ma jiraan alla ahayd asagaas marka waxaa weye daacadiisa daa'im waxa uu ku waxyo raaco qur-aankaasa waa arrin ka jeesowna ilaahay canilmushrikiina kuwa mushrikiinta oo ilaahay u shariig yeelaayane fanaha kala baxo iska daa'ibuna ilaahay wareegoonown ilaahay taa allaahu alla uu doonaayo wareegoo taa allaahu alla uu doonaayo maa ashrakuu ma shariig buu dhah ilaahay wamaa jacalnaaka kaagama annaan yeelin calayhim korkoodow dha ilaahay subxaana watacaala xaqiidan dad xifdiya kaagama annaan yeelin wamaa anta adigu ma sigowdha haddana ilaahay calayhim korkooda biwakiilin wakiilka ma sigowdha ilaahay alla wuxuu rasuulkiisa ku dhahay walow shaa allaahu alla hadduu doonaayo macnaha waxa weeye walow shaa allahu cazama israakihi shariigyaalkooda oo la waayo haddii ilaahay subxaanau watacaala uu dooni lahay wuusa doona weye lowgaan meelo badanaan kusoo soo marno waxaa layidhaha xasfu xarfu imtinaac liwujuuda layidhaha macnaha ilaahay subxaana watacaala haddii uu dooni lahay wuusan doonina weye ma ashrakuu ma shariig yeeleen laakiin inay shariig yeelaan ilaahay baa doonay wamaa jacalnaaka kaagama anaan yeelin saydka maxamedka how calayhim kuwa mushrikiinta korkooda xafiidan xafiid macnaha raqiiban mid ilaaliya oo dhowra camalkooda weeye oo markaasi waxaa weeye jaasiye haddana camalkooda ku jaasiye kaagama anaayayo ilaahay wamaa anta adigu ma tiidowdha ilaahay haddana ilaahay subxaana watacaala calayhim korkoodowdha ilaahay biwakiilin wakiil ma tiid midaan damba ta'kiid waayada wakiil kama tiido waa weeye iimaanka inaad ku ijbaarto cidi soo beeri mayso laakiin saa horuu soo sheegnay aayadahan oo dhan waa intaa rasuulka alayhi salatusalam jihaad kala farin walaa tasubbu ladiina ilaahay kuwii ha caayinow dha ilaahi yadcuuna mushrikiintu ay caabudayaan ee min duunillaahi ilaahay tukadiisa oo llaha alla ay caayaan cadwan cadowtinimo daraaddeed ow dha bigayri cilmin cilmi qayrkiisa ayagoo ku dheehan kadalika sidaasow dha ilaahi sida qoladan mushrikiinta loogu ziineeyey waxa ay ku sugan yihiin oo cibaadat lawtaan ah zayannaa waanu u ziinaynay la ilaahay waan u qurxinay likulli ummatin ummad la arka kulligeeda camalon camalkooda ayaan qurxinay alla wuxuu yidhi subxaana wa walaa tasubu ladiina kuwa ha caayina w ilaahay oo waxa ka sheegina yadcuuna ay caabudayaan mushrikiintu yadcuunahum mascuulkaa maxduuf weye um ayaad soo qadaraysaa oo min duunilahi ilahay qayrkiisa adiga hadda intaanan macnaheeda u gelin waxaan soo qaadanaynaa sawilguurkeeda waxaa la yidhi markii ay soo degtay ilaahay markii ay soo degtay aayadda ah inakuma maa tacbuduuna min duuni illaahi hasaw jahannama adinka iyo waxaad caabudaysiin mushrikiinow jahannamo xaabadeedaa siiyey markay soo degtay aayaddaas waxaa batay baa layidhi muslimiintu inay caayaan asnaamta aad iyo aad bay u caayeen baa layidhi marka gaaladiiyo ayaguna isbahaystay waxayna isu bahaysteen baa yidhi inay ayaguna alla ay caayaan oy markaasi meesha muslimiintu ay caayayaan asnaamtooda inay ayaguna alla caayaan ayadaana marka soo degtaa layidhi maxaa yeele hadday arrintu saas keenayso sanab iyo ilaahay leesbaabaa la dhigi karo markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay iska dhaafa kollay asnaam waa caayan tahay laakiin waxaa weeye inaad asnaam caayidiin ayaguna alla ay caayaan oo labadaas nabiif laysaga dhigo wax suurtagelaya maaha culama qaar waxay yidhaahdeen abaa daalib ayaa waxaa la sheegaan yidhi wasaadaa ku soo xaadiray daalib markii uu dhimanayay ayaa waxaa la sheegay quraysh inay jiryaalayna quraysh u timiday waxay yidhaahdeen qurayshiyaa layidhi intaysama imaanin markii oo geerihiiku soo dhawaatay abudaalibaa layidhi nageeyay yidhaahdeen aan u galnay ninkaan aan u tagnay ninkaa abu daalib hadda waa dhiba rabyaan oo aanu farne inuu ka reebo ibna akhiihi walaalkiis wiilkiisa nabiga ula jeedaane inuu ka reebo waxyaabaha uu nagu haayo waxaanu ka xishoonaynaa inaanu dilno bacda mawtihi dhimashadiisa kabacdi bacdi maxaa yeele rasuulka alayhi salaatuasalaam inkastoo abu daalib uusan rumaynin waa looga baqi jiray marka wuxuu yidhi anagu haddaan nahay qurays gaar ahaan waxaanu ka xishoonaynaa inaanu bacda mawtihi maxamed aan dilno oo carabu ay tiraado adeerkiisaa ka dhici jiray way hadda u dileen abudaalib way sabaqi jireen si aan naloo dhihin hadda ayaan utagaynaa naga qabo ayaan leenahay sian carabu saas aysan noo dhihin kaana amuhu yamnachu falamaa maata qataluuhu marka waxaa la yidhi waxaa soo baxay baa layidhi ninka la yidhaha abu sufyaan iyo abujahl iyo nadar ibnulxaras iyo umayata iyo ubey oo ibna khalafina iyo cuqbata ibnu abi nucayd iyo camar ibnulcaas oo markaas gaal ahay iyo aswad ibnu abil muxtari raggaasaa soo baxay oo raggii madaxda ahayo quraysheeda waxaa loo yimid aa layidhi abuu aalibaa loo yimiday markaase waxay yidhaahdeen abaa daalibow ninkii loogu weyhay baa tahay sayidkayna yaa tahay maxamedna waana dhibay ilaahyaasayna waa dhibay waxaanu jecelnahay inaad u yeerto adaa adeero ah oo aad markaasi ilaahyaashayna oo caayahay aad nooga reebto annaguna waxaa weeye isagay ilaahiisa farhaan u qaadaynaa marka abudaalib nabiga u yeedhaa layidhi alayhi salaatu wasalaam markaa nabigu waa yimida layidhi alayhi salaatu wasalaam markaasay abudaalib waxau dhahaa layidhi nimankaan waa qoonkaagi waa tolkaagi ilma adeertaadi weeye markaasuu rasuulku dhahay calayhi salaatusalaam wamaa yuriiduuna oo maxay doonayaan ilma adeertaydi waayihiin waa waayihiin laakiin xay rabaan markaasaanay waxay yidhaahdeen waxaanu doonaynaa inaad maaragtay ah aad naga tagto ood annagana dhaafto aalihadeenana aad noo dhaafto annaguna waxa weeye ilaahaaga aan kuu dhaafno abuuqaaliba markaas waxau dhahay qoonkaaga wax la qaybto qoonkaaga usoo daba au dhahay oo wax ka aqbal u dhahay macnaha meel cidlaaha wayga dhaqaaqine markaasuu nabigu soo dhahaa la yidhi alayhi salaatu salaam balka waramau dhahay haddaan idin siiyo waxaanaad iga codsanaysiin adinku waxa weeye hal kelimo sii siihaysiin oo haddaad ku hadashiin carab aad ku milkinaysiin dadka cajamkaana idin hogaansamaayaan haraajkana aydin idin siinayaan oad maaragtay ad ka qaadanaysiin koodiga ama maaragtay jisyad aad ah kaa qaadaysiin markaasu abujaal wuxuu dhahay baa layidhi nacam wa ubeenkow dhahay aabuu dhahay waanu ku siinaynaa intaas iyo kuwan laabkeedu dhahay ee maxayta markaasuu rasuulkeenu wuxuu dhahay quluu laa ilaaha ila allahu waa u dhahay laa ilaha illa allahu dhaha markaasay diideen wayna kala carabeenaa layidhi abuu daalib markaasu waxau dhahay qul gayrahaa yabna akii nimankaana waxa dambay kugu diidan yihiin kelimadaas waaye wax kale u sheegow dhahay markaasuna waxa waxau dhahay yaa cam maa ana biladii aquulu gayrahaa kelimadaas waxaan ahay anigu ma dhahayo dha rasuulka alayh salaam adeerow hadday ii keenaan qoraxda oy qoraxdaas inay soo hogaanshaan low la qadaro weeye oy gacantayda ay saaraan wax kaleentood xataa ma dhahayo markaase waxay yidhaahdeen waxaad ka reebtoomaysaa maxamedow aalihadayna aad caayaysid haddii kaleentood annaguna waxaanu caayaynaa ilaahaaga ayaan caayaynaa haddii kale aalihadayna aad noo daynaysaa markaasa ayadan soo jirta taasna waa layidhaha alla markaasu leedahay subxaana watacaala walaa tasubu yadiinow ilaahi kuwii ha caayina yadcuuna ay caabudayaan mushrikiintu oo min duuni duuniillahi ilaahi kayrkiisa oo fa yasubullaaha alla ay caayaan cadwan macnaha ictidaa weeye xadgudub bigayri cilmin cilmi kayrkiisa ayagoo ku sugan jaahilnimo daraaddeed ilaahi ay la caayaan saa arrintaas u dhicin ka gaabsadow dhah ilaahi subxana watacaala kadalika sidaasoo kale dha ilaahay marka nimankaa waxaa laga fujilaayahay oo markaasi loo diidayay macaasidaas inay asnaam ay caabudaan markaasuu dha ilaahay sidaasoo kale kamaa zayanaa lihaaulaai qoladaan mushrikiinta taa u ziinaynay maahum caleyh waxay ku sugan yihiin zayanaa waan u ziinayno waan u qurxinay likulli ummatin ummad la arka kulligeeda camalhum camalkooda oo khayra ama shalah weeye maxaa yeele qofki ilaahay khayr uu la doonaayo oo ilaahay saciid uu ka dhigay acmaalka khayrka ayaa la qurxan waana samaynayaa qofka shaqigaana waxaa weeye ilaahay wuxuu u qurxinayaa camalka xun waa la fiican yahay waana samaynayaa uma bacdi yarowna ilaahay ilaa rabbihim rabbigooda intikaa ayaa marjicihim noqodkooda ahaaday adduunyadan wax kastay sameeyaan maalinta qiyaamo maxsarka ilaahay hortiisaa la geynayaa fayunabihum dabeedna alla waa u waramayaa oo alla waa ku jaazinayaa bimaakii kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fala waxay sameeyeen baa alla ku jaazinayaa wa aqsamuu way dhaarteeno dha ilaahay kufaarumakro bilaahi alla ayay ku dhaarteen jahda aymaanihim saartooda intay taagaheed waxayna ku dhaarteen lawallaahi in jaa'atum hadday u timaad ayay ku dhaarteen aayatun aayad la yu'minuuna bihaa aayaddaas inay rumaynaayaan qul waxaa u jira hawda jeedka maxamedka aw inamaa in kaleeta mahene al aayaatu aayadow cind allaahi ilaahay ahaadeen wamaa yusciruku maxaa idin ogeysiiyeyna ilaahay anahaa amba inahaa aayaddu idaa watigii jaaad ay timaado laa yuminuuna inaysan rumaynayn qoladaa mushrikiinta ilahi wuxu uri subxaana watacaala wa aqsamuu way dhaarteenow dha ilaahay way dhaarteen buu dha ilaahay ku taasi bilaahi alla ayay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaartooda intay taag laheed gaayaysa ijtihaadihin fiiha wey meesha ugu dambaysay dhaar gaarsiiyeen way ku dhaaranayaan sida kan laga laaya ayay ku dhaarteeno ilaahay in jaa'atum hadday u timaado aayatun aayad aayatun min maqtaraxi weeye aayadda ay igu ikhtiraacanayaan oy hanala siiyo oo aanu helna ay leeyihin weeye masalan waxay leeyihiin naaqatu saalix oo kaa rabnaa maa'idatu ciisaa rabnaa ushi nabi muusea rabnaa waxyaabo markaas ayagu ay sheeganayaan weeye iyo waxyaabihii kaleo ilaahay qur-aanka ku sheegay waan sheegi doonaa hadda ayaan sheegaynaa la yu'minuuna bihaa inay rumaynayaan ay rumayna aayaddaas qul waxaa u jiraado ilahay saydka maxamedka ahow inamaa in kaleeta maahane alaayaatu aayaduhu cinda allahi bay agtiisay ahaadeen aayadaha horta ilaahay agtiisay yaalin ilaahay waa dejinayaa soo doono wuu soo dejinayaa aniguna nebiy baan ahay arrintaasna shuqul ku mariyey haddana muuminiinta ilaahay wuxuu dhahay oo jeclaadeen in nimankaa saas loo yeelo wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiye muminiinow annahaa aayaddu ilaa waktigii ay timaado laa yuminuuna aysan rumaynin maxaa yeele cilmigeeda waxaa ku sabqiyey inaysan rumaynayn haddii aayadda soomaaliu rumay waayaana halaagaa ka ratib maayo marka haddaan waxyo dib ugu laabano waxay ahayd arrintaan yaa la yidhi qorays ayaa waxay yidhaahdeen nabiga ku dhaheen maxamedow waxaad noo khabraysaa muuse inuu ul ow lahay oo dhagax oo ku garaacayo oo ay kasoo burqanayaan laba iyo toban cilood oo markaasi salkiisu ay kala qaadanayaan waxaad noo sheegaysaa haddane ciisa inuu maaragtay mawjaalka noolay jiray way yidhahdeen keen adigana aayad aanu ku rumayne aayaddana aan rumayne markaasuu rasuulkeenu wuxuu yidhahde alayhi salaatuasalaam maxaad jeceshihiin kolkaase waxay yidhahdeen buurtaan safo oo maka ku taala dahabaad nooga dhigaysaa waxaad noo soo bixinaysaa mawjaalkayni dhintay ayaad noo soo bixinaysaa waana kaa su-aalaynaa waxaad sheegaysid inay xaq yihiin iyo inay baadil yihiin malaa'igtaan waadna tusinaysaa ayagoo kaaga markhaati kacaya risaalada tan rasuulkeena wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii aan falo waxaad leedihiin ma ii rumaynaysiin markaasay haa yidhaahdeen wallaahi la lain facaltay yidhaahdeen lanatabicanaka ajmaciina yidhahdeen wallaahi haddaa saa samaysaya dhammaantaan waa ku raacayna darka muslimiinta waxay su-aaleen baa lii rasuulka calayhi salatu wasalaam in aayaddaas lagu soo dejiye nimankan ilaa ay ka haali noqonayaan waxaa la sheegay rasuulkeena calayhi salatu salaam waa istaagay baa layidhi isagoo baryaaya oo ilaahay ka baryaaya buur tartafo in dahab laga dhigo arrintaas isagoo ku guda jira ayaa rasuulkeena calayhi salaam say jibriila u yimiday say jibriil marka nabiga waxau ku dhahay oo xagga alla laga soo diray ayaa wuxuu nabiga ku yidhi waxaad doonto waad helaysaa maxamedow haddaad doonto waxaa weeye buurtaan dahabaa ah laga dhigayaa walaakin hadday ku rumay waayaan waanu cadaabaynaahe ogaaw haddaad doontid leh waad iska dhaafaysaa buurtaan dahab laga dhigi maayo ayagana farhaad ka qaadaysaa xataa yatuuba taaibuhum tooni tooba keena inta ka tooba keenaayo laakiin haddii intaas aan keenno oy rumay waayaan cadaab degdegaha imaanayaana jihid keenaya markaasuu nabigu waxau dhahay layidhi alayhi salaatu salaam bal yatuubu taa'ibuhum u dhahay waxaa la yidhi taa'ibkoodaa tooba keenayo waxa weeye arrintaas waa ka joogsanaya ayadaana marka soo degtaalayay markaasuu ilaahay mu'miniinta waxa ku dhahay markay yidhaahdeen rasuul alla waxaan jecelnaa inaad u yeesho wamaa yushciruku maxaa idin ogeysiiyey ayagaa ugu dagaal iimaankooda maxaa idin ogeysiiyey haddii aayadu ay timaado inay rumeeyaan in karantood maxaa idin ogeysiiyey macnaha waxaa laga wadaa antum laa tadruuna dalik arrintaas ma ogsoonidiine eh? ilaahay waa arrinta yaqaana faraha uud qaada weye wamaa yushciruku maxaa idin ogeysiiyey ah, maadu istifaam ismu istifaam weeye mubtadaa weye yuscilukum taasna waxaa weeye jumlada aqabarkeed waaye kaasna waxaa weye mafcuulu awal weye mafcuulu taanigana maxduuf waaye oo biiimaanihimta awjaalin muqadiraay weye fadaabkaa marka muuminiinta weye maxaa idin baran leeyahay muuminiinow iimaankooda maxaa idin baray waxaad ogtihiin yowdii weye annahaa ambase inahaa aayadii idaa wafigii gaada ay timaado laa yu'minuuna aysan rumaynin waxaad ku ogtihiin owdha ilaahay waxba mu'miniina faraaka qaada wa nuqallibu waanu gedgedinaynaa owdha ilaahay afidatahum laabtooda iyo wa absaarahum aragyaashooda waanu gedgedinaynaa kamaa lam yuuminuu sidaysa u rumaynin oo kaleentood bihi ayuuda ilaahay wixii lasoo dejiyo aayaad awala marati maratii u horeysay wanadaruhum waanu ka tegaynaa fii duqyaanihim xadgudubkoodaas ayaanu ka tegaynaa yacmahuuna xaalihiin kuwa wareersanowdha ilaahay waa alla uu ku sabaynaa ilaahay ka warramaya alla wuxuu yihi wanuqallibu waanu gedgedinaynaa af'idatahum laabtoodowdha ilaahay maxawil quluubahum weye quluubtooda ayaanu gedinaynaa xaqa ayaanu ka gedinaynaa oo xaqaa laga safinayaa weye mana fahmaayaan iyo wa absaarahum aragyaashoodo waxba arki maayaan mana rumaynaayaan kamaa lam yuminuu sidaysan u rumayn noo kale bihi ay bimaa unzila min alaayaad weye wixii lasoo dejiyo aayaada awala marati marartii ugu horaysa wanadarhum waanu ka tegaynaa howdha ilaahi subxaana watacaala fii dugyaanihim xadgudubkooda ayaan uga tegaynaa baayidooda yacmaluuna ayagoo wanaagsan weeye wataro dadweyne wey mutaxayiriina wey saasaan uga tegaynaa walow goorowdha ilaahay annanaa anagu nazalnaa aanu usoo dejinahayn ilayhim ayaga xaggooda almalaa'ikata malaa'igta oo wakallamahum ay la warrami lahaayeen almowtaa kuwa dhintowdha ilaahay oo waxasirnaa aan usoo kulmi lahayn calayhim korkooda kulla shayin shay la arka kulligiisowdha ilaahay quburan isagoo jamaaca jamaacahowdha ilaahay oo koox kooxa maa kaanuu ma ahaadeen liyu'minuu kuwa rumeeyowdha ilaahay maxaa yeele cilmiga ilaahiya waxaa ku sabqiyey inaan nimankaan iimaan laga sugaynin ilaa laakin ayuu dhi ilaahay an yashaaa allahu alla inuu doono mooyaane iimaankooda walaakina asaran badankooda ilahy yakaluuna kuwa jaahiliin ka ahay wey arrintaas ilaahay wuxuu nooga warramayaa waxyaabaha ay codsadeen haddii loo keeno waxbaynaysan ku dheefeen maxaa yeele qofka haddaan ilaahay iimaan uusan u qadarin waxba markaasi tari maayo wax kastoo loo keeno walow goorowda ilaahay annanaa anagu nazalna aan u deji lahayn ilayhim xaggooda almalaaikata malaaigta oo malaa'ig loo keeni lahay wa kallamahum ay la warrami lahaayeenow ilaahay almowtaa kuwa dhintay kamaktaraxuu weeye siday ikhtiraacanayaan oo waxa weeye mawjaasina soo baxaan ay la waramaan oo yidhaahdaan maxamed hun ayuu sheegayaa oo waxanjarnaa ayuu dha ilaahay aan usoo kulmino calayhim korkoodowdha ilaahay kula shayin shay arka kulligiisa quburanowdha ilaahay isagoo jamaacaada weye fawjan fawjan weeye lama lama la akriyo qubadaa la yidhahdo de lama keeni la akriyo taas waa la akriyaa weye waxaa la akriyaa markaasi bacda oo la fasxiyo weye oo qibala la yidhaha macnaha mucaayanatan weye isaga oo la arkaayo oo loo jeedo weye oo markaasi ay ka markaati kacaan nabi maxamed inaad run sheegaysa intaasi maa kaanuu ma ahaadeenow ilaahay liyu'minuu kuwa rumay iimaan ma ka dhici ilaahay limaa sabaqa fii cilmi illaahi maxaa yeele cilmiga ilaahayaa waxaa u inay ka rumaynaynin ilaa laakin ayuudha ilaahay an yashaa allahu alla inuu doono mooyaane iimaanku ay rumeeyaan walaakina asarahum badankoodusan ilaahay yajhaluuna waa kuwa jahli faraay arrintaas jaahil bay ka yihiin hadday arrintaasu timaado cirib xumo ayaa ugaga imaanaysa oo waa lagu cadaabayaa wakadalika sidaasoo kalowda ilaahay jacalnaa waanu u yeelnay bikulli nabiyin nabi la kulligiisa caduwan cadow ayaan u yeelnay kabedel shayaadiinal insi insiga shayaadiintiisaan u yeelnay iyo weljini jiniga shayaadiintiisa yuuxii waa waxyoonahowdha ilaahay bacduhum barkoodowdha ilaahay ilaa baclin barka kale dukrufal qawli qowlka kiisa la dhoodhoobay quruuran kelin daraaddeedowdha ilaahay walow shaaa rabbuka rabbigaagu hadduu doonayowdha ilaahay maa facaluuhu ma ayuu ayuudha ilaahay subxaana watacaala fadarhum ka tagowdha ilaahay kufaarte iyo wamaa yaftaruuna waxay abuuranayaanu ilaahay alla wuxuu yihi subxaana watacaala aayaddan marka rasuulkeena alayhi salaatuwasalaam ayaa tasliya looga dhigaya waa tasliyatun lirasuulilahi sala allahu alayhi wasalama calaa maa waqaca minhu min alcadaawati weye gaalada waxa ka dhacayo adoosnimaa ayaa nabiga calayhi salaatusalaam laga sabar gelina oo waxaa laga wadaa aa layidhi sidaan adiga acdaa kaaga yeelna qoonkaaga ay cadow kuugu yihiin nabi kasta waxaa weeye qoonkiisaan cadow uga dhigna marka waad ka sabraysaa hal leeyahana murgin baa la leeyahay intaas markaasi iska saar bay arrintaanu waa arrin sunno ilaaheeya in markaasi waxa weeye ambiyada dadka qaraabadoodahu ay cadow ku noqdaan culimadu waxay yidhaahdaan sida weliba waxa weeye waxaa oo kale imaan karaa layidhi in qofka waxa weeye ambiyada ilaahay jidkeeda qaaday qofka waxaa weeye aaludiinka oo caariska oo ilaahay diintiisa yaqaane waxaa sida badan dhacdaa dadka isagana aqaaribtiisaahu inay cadaawo ay ku noqdaan oo dadka adaacidaah oo ka fog inay soo dhaweeyaan wax markaasi meeshaas ayadana waxaa weeye la xiriiri kara weye oo markaasi meeshaas oo kala ka imaan karta maxaa yeele diintu laga qaraabaysa iyo midna maaha weye alla wuxuu yihi markaas sidaan maaragtay wakadalika sidaasoo kale kamaa jacalnaa haaulaai acdaaka weye saan kuwaan cadowgaaga uga dhignay jacalnaa waan u yeelnow dha ilaahi likulli nabiyin nabigaarka kulligiisa caduwan cadow laan wa kabedel shayaadiin alinsi insiga shayaadiintiisa maxaa yeele insiguna shayaadiin buu leeyahay iyo waljiniya u dhah ilahay jinniga shayaadiintiisa yuuxii waa waxyoonayaa shayaadiinta insiga iyo kuwa jinniga bacduhum barkoodow ilaahay ilaa bacdin barka kalantood dukrufal qawli qowlkakiisa la dhadhaboobay mawahatan min albaadili weye hadal baadila ayaa shayaadiinta jinniga insiga ayay isu waxyoodaan oo markaasi qalbiga isla waswaasiyaan gaar ahaan waxaa wahyigaas ka imaanaya shaydaanuljinnigoo ka imaanaya oo saasaa la leeyahay waatuu dha ilaahay kamasali shaydaani id qaala lilinsaani kfur falamaa kafara qaala inii bariin minka oo waxyigu sidiisaba shayaadiinta jinnigu ka yimaadaa insigana waxaa weeye waa lagu shaqaystaa waxau dhahay caalifka la yihaahdo oo maaragtay caalimka ahay imaam alghazali kun min shayaadiin ins fii amaana u dhahay ahaw wuxuu dhahay mid ammaan uga sugan shayaadiinta oo jinniga waxdur min shayaadiin alinsi dhahay insiga laakin shayaadiintiisa ka digtoona buu dhahay fa ina shayaadiin alinsi dhahay insiga shayaadiintiisa ayuu dhahay araakuu shayaadiina jinniga u dhahay min asaxabi maxaa yeelay insiga shayaadiintiisu waxay u raaxeeyeen buu dhahay jinniga shayaadiintiisay dhibka ka qaadeen maxaa yeelay waxa wax walba samaynaayo oo dadka fasahaadinaya shaadiluistig ayaa ugu badan jiriguna waxa weeye ayagaasuu ku shaqaysanayaa taasaa markaasaa la leeyahay marka ilaahay wuxuu yihi qowl oo maaragtay dhoodhooban oo maaragtay baatila ayuu barkood marka kale u waxyee waxyeelaa ilaahay wayna u yeelahayaan buudha ilaahay guruuran owdha ilaahay kelin in markaasi waxa weeye ay markaasi isku keliyaan weye guruuran kelin daraaddeed mafcuulilah weye walow shaaa rabbuka rabbigaadu hadday doonawn ilaahay maa facaluuhu masalan iihahaas la soo sheegay fadarum ka tagowdha ilaahay kufaarta iyo wamaakii yaftaruuna ay abuuranayaan oo kufriya qowkiisa oo waxa shaydaan ku ziinaynaya waase intaa nabiga alayhi salatusalaam yaadka la farinaa la yidhi marka casharkeenni intaas ayuu ku egyahay wallaahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu